قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه إيمانku waa hadal lagu hadlo iyo camal la sameeyo oo xubnaha laga qabto qowl الqalbi والlisaan waa qowl ka yimaada qalbiga qofka bani aadamka ah iyo carabkiisa macnaa qalbigu qowl buu leeyahay lisaanka oo carabka ahna xubintaasi iyaduna qowl bay leedahay marka qowlka qalbiga ictiqaad baa laga wadaa lisaankuna waa waa dhawaaqi caadiga ahaa wa camalu اlqalbi waاllisaani wاljawaarix iimaanku wuxuu kaloo yahay oo qaybtii saddexaad ah camal qalbiga ku jira iyo camal lisaanku uu sameeyo iyo camal xubnuhu ay sameeyaan marka waa qowl iyo camal ayaa lagu soo khulaasayn karaa qowlkii waa midna qowl qalbi walisaan uu yahay oo midna midna qalbiga uu yahay midna uu lisaanka uu yahay camalkiina saddexdaba waa ku guda jiraanoo waa camal qalbiya lisaan iyo jawaarixa marka qowlun wa camalun keliya haddaad tidhaahdo waa okay sababtoo qowlkii baa laba u qaybsamaya camalkiina waa kaasaa saddex buu isna u qaybsamay waa mid qalbiga ku jira oo maaragtay laga wado maxabadii iyo tawakulkii iyo wixii la mid ahaa waa camal qalbi waay lisaanka camalkiisuna waa kaas waaba dhawaaqi ee dhaqdhaqaaqaas u dhaqdhaqaaqaayo jawaarixduna waa salaaddii la dukanaayo oo kale iyo weesadii la weesaysanayo oo kale marka iimaanku ma aha rumayn keliya qalbiga ku jirta ma aha sida ahlubidaca qaarkood ay yidhaahdaan ama rumayn iyo hadal keliya ma aha sida qaarkood ay yidhaahdaan laabudda waa inuu kulansadaa qalbiga ictiqaad ku jira oo qofku qalbiga uu maaragtay qiro waxaan uu rumaynaayo oo tasdiiq uu jiro iyo iqraarba haddana waa in maaragtay ictiqaad ugu jiro qalbigii waa in haddana uu jiro lisaankii inuu ku dhawaaqo kelmadii towxiidka sidoo kale waa in qalbiga camal uu jiro oo uu allah iyo rasuul uu jecel yahay oo kelmad towxiid qofku uu jecel yahay oo maxaba iyo tawakul laga helo lisaankuna sidoo kale waa in maarata camalkiisa la helo oo uu ku dhawaaqo kelmaddii jawaarixdina sidoo kale waa in acmaasha iyo bannaanka u soo baxdaa marka waa tiirar lama huraana kulligood wayaziidu biاطaacati iimaanku taacadii ayuu ku ziyaadaa wayanqusu bilmacsiya qofku hadduu alla caasiyana oo amarkii qaadan waayo ama nahyiga alla uu ka reebo uu ku dhaco iimaankiisu waa waa nuqsaamaa wuxuuna ku siyaadaa daacaadka uu samaynaayo iyo camalka saalixa ah oo ah in wixii wanaagsanaana la sameeyo wixii xumaana laga joogo qofku markuu waxa xun uu ka joogaayo iyo macaasida iyadoo niyo ay jirto oo uu soo xaadirsanaayo inuu allah dartiis macsidan uga haraayo iyada lafteedu waa waa daaco marka daacada wuu ku siyaadaa iimaanku macsidana waa uu ku nuqsaamaa wayatafaadalu ahluhu fiih ahlu iimaanku waa ay ku kala sarreeyaan oo iimaankoodu waa uu kala waa uu kala sarreeyaa waa kala badan yahay waxaa lagu diidan yahay meeshaas dadka qaara waxay yidhaahdaan oo sunnadii ku khilaafay meeshaas wa ahluhu fiihi sawaa yacnii dadka ahlu iimaanka iimaanka waa ku wada siman yihiin oo iimaankoodu waa kala badan yahiin lama dhihi karo waxay diidan yihiin ziyaadada iyo nuqsaantay diidan yihiin su-aasha toddoba iyo soddonaad shiikhu wuxuu yidhi ma daliilu calaa kownihi qowlan wa camala maxaa u daliila in iimaanku uu ka koobmo hadal lagu hadlo ama carabka ha ka soo baxo ama qalbiga ku jiro ictiqaadkii ha ahaadee iyo camal la sameeyo ama qalbiga ku jiro ama lisaankii ama jawaarixdii ah sida uu lu sheegay inuu qowlkaas iyo camalkaas iimaankii uu maarata ka kooban yahay oo iimaanku uu qowl iyo camal uu yahay maxaa u daliila su-aashaasuu uu isweydiiyey shiikhu jawaabtu waxay noqotay qaala allahu tacaalaa daliilkii koowaad waa kana ahaa waa aayad qur'aan ah walaakina allaha xababa ilaykum aliimaana wazayanahu fii quluubikum alle yaa idiin qurxiyey oo yaa idin jeclaysiiyey alle ayaa idin jeclaysiiyey iimaankii oo ka dhigay midaad jeceshihiin wasayanahu fii quluubikum wuxuuna ku qurxiyey qalbigiinni buu ku qurxiyey marka waa hadda waa arin qalbi ah waa qowl qalbi ah iyo camal qalbi ahba wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi faaminuu billaahi wa rasuulih rumeeye alle iyo rasuulkii annabiy اlumiye ee nebiga ahaa ee haddana ummiga ahaa oo macnaha ummigu waa wax ma qoro waxna ma ma akhriyo yacni wax meel ku qoran ma akhriyo waay macnuhu wax uu akhriyaaye oo waxyigaas alla uu ku soo dejiyey oo mucjizada ah waa u xafidsanaa markuu malagii u sheego waa u xafida kadibna wuu akhrin jiray rasuulku sal slm ilaa uu ka dhintay akhriska waxaa laga wadaa wax meel ku qoran in laga akhriyo marka waa mucjizay u ahayd rasuulka sal alla alay slam inaanu wax akhri wax qoridda baran iyo wax meel ku qoran in la akhriyo haddii taas ay jiri lahayd waxay dhihi lahaayeen meeluhu wax ka soo bowbowsado waxbuu maaragtay ahlu kitaabkii iyo yuu wax ka soo qaatay iyagaa wax u sheegay iyadooba aanu rasuulku sala alla alay slama sida wax loo qorana aqoon wax qorana akhrin yay waxay lahaayeen innamaa yucallimuhu bashar qof bani aadana yaa waxbaro qur-aanka u sheega beenayna ku sheegeen taas alla wuxuu yidhi hadalka iyo luqadda qofka ay u tiirinayaan oy leeyihin rasuulku u waxbaray waaba cajabi maba ahaba carabi say isu fahmayaan marka marka nebigii ummiga ahaa rumeeya rasuulkaa rumeeya allah iyo nebiga rumeeya iimaan qalbiga ku jira oo acmaashina kulansaday acmaashii qalbiga ku jirtay iyo acmaashii jawaarixdaba intaba ay ku guda jiraan iimaan noocaas oo kalea alla rumeeya wa haadaa macna shahaadatayn waa yidhi sheiku marka shahaadataynka macnahoodu waa kaas allatayni laa yadkhulu lcabdu fi ddiini ilaa bihimaa aanu qofku diinkaba soo gelaynin inuu la yimaado moogiye oo uu ku dhawaaqa moogiye u ictiqaadiyo moogiye wa hiya iyaduna min camali اlqalbi camalkii qalbigay ka mid tahay ictiqaadan xagga ictiqaadka wa min camali lisaaniyay ka mid tahay nudqan ku dhawaaqa laa tanfacu ma anfacdo ilaa bitawaatu'ihimaa in labadaas laysla hela moogiye oo iswaafaqaan moogiye wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum alla ma aanu ahaanin mid iimaankiina dayaca oo wax kama jiraan ka soo qaada yacnii salaatakum ilaa bayt almaqdis buu u jeedaa waa salaaddii aada u dukanayseen beytulmaqdis ilaa qibladu markii hore baytulmaqdis bay ahayd sunnaday ku sugnaatay kadib baa la nasakhayoo kacbadii makaad loo beddelay qabla taxwiil qibla yani qibladii intaan la bedelin oo maka loo bedelin marka salaadihii horead xagga u jeesan jirteen oo qibladiinu ay ahayd beytulmaqdis aan la dayici maayo oo camalkaas waa waa idin xisaaban yahay alla agtiisa wax dhumaya ma jiraan sama asalaata kullahaa iimaana salaadii oo dhan buu alla wuxuu ku magacaabay iimaan buu ku magacaabay wahiya salaaduna jaamicatun waxay kulansataa licamali alqalbi waallisaani waaljawaarix camalkii qalbiga sida aan soo sheegayna oo maxabadii iyo ay ka mid yihiin waa ku jirtaa salaaddii walisaan camalulisaanna waa ku jiraa salaaddii waljawaarix camaluljawaarixna salaaddii waa qayb qayb ka mid ah oo xubnii waataa laga dhawaa laga dhaqdhaqaaqaayo gacmihii kor loo qaadaayo oo qofka uu rukuucaayo oo uu sujuudaayo oo uu fadhiisanaayo waa acmaal jawaarix wa jacala الnabiyu sal اه ly slm aljihaada wa qiyaama leylati اlqadri wa siyaama ramadaana wa qiyaamahu wa adaaءa alkhumusi wagayraha min aliimaan rasuulku sal ll ly slm jihaadkii iyo in maarata leylat qadarkii la istaago iyo in soonkii bishii ramadaan la soomo iyo in maarata bisha ramadaan salaad habeenkii la dukado iyo in khumuskii lala yimaado wixii khaniimo oo la helo in khumuskooda la bixiyo iyo wakhayraha acmaashaas khayrkoodba wuxuu ka dhigay rasuulku sal slam min aliimaani iimaankii wax ka mida buu ka dhigay man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban hufira lahu buu yidhi man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban hufira lahu buu yidhi man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban hufira lahu maa taqadama min dambi buu yidhi rasuulku sal ly slam marka jihaadkana saas oo kale inuu camal ka mid yahay buu sheegay iimaankii uu ka mid yahay buu sheegay oo uu juz iimaanka ka mida ah uu yahay wa su'ila الnabiyu sal slm rsulka allaa la weydiiyey ayu lacmaali afضal acmaasha kee ugu fadli badan qaala wuxuu yidhi iimaanu billaahi warasuulih alla iyo rasuul la rumeeyaa ugu fadli badan iimaankii buu marka camal ka dhiga marka su'aasha siddeed iyo soddonaad shiikhu wuxuu weydiiyey ma daliilu calaa siyaadati aliimaani wa nuqsaani maxaa u daliila in iimaanku uu kordhi karo oo badan karo oo uu kor u kici karo ama nuqsaami karo oo hoos u dhici karo oo uu yaraan karo yaraantu heer waxayba gaari kartaaba eber uu noqdaba haddii qofku markuu yacni riddo ku dhaco jawaabtu waxay tahay qowluhu tacaala alla qowlkiisa uu yidhi liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim waxaa maaragtay sakiinada loogu soo dejiyey liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim in iimaankoodii ay u ziyaadsadaan iimaan kale oo iimaan kale ugu darsamo marka alla waa midka xasiloonida ku soo dejiyey mu'miniinta qalbigooda waa kuwa mu'miniinta alla rasuul rumeeyey maalinkii xudaybiye aheed moog tahay markaasaa qulubtooda xasishay oo yaqiintii ku sugnaatay maxaa alla saas u yeela marka liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim inay kororsadaan iimaan iimaankoodii la jirkiisii iimaankii horey awal haysteen tasdiiqii iyo raaciddii awal ay haysteen in tasdiiq cusub iyo raacid cusub ay ugu darsanto yaa alla saas ugu yeelay marka iimaanka inuu ziyaadi karo iyo aayadaas ku tusinaysaa si sariix ah wasidnaahum hudaa yaa alla uu yidhi waxaan u ziyaadinay hanuun baan u ziyaadinnaa alla uu yidhi waa kuwii maaragtay godka galay ee qowmkooda ka soo cararay oo iimaankooda iyo diinkooda la soo cararay yo alla wuxuu yidhi wazidnaahum hudaa yani innahum fityatun aamanuu birabbihim iyagu waa koox dhallinyaro ay ahaayeen oo rabbigood rumeeyey laakiin alla wuxuu ugu sii daray hanuun ba alla uu u siyaadiyey marka iimaankii markii la sheegay kadib yaa haddana hanuun la sheega ziyaado ah marka waa oo ziyaaday uun markaa marka allay qaateen rabbi bay rumeeyeen markaasaa alla u siyaadiyey hanuun iyo xaqi oo lagu sugnaado markaasaa ilahay qalbigooda xataa iimaan sii xoojiyey oo casiimo adag uu siiyey markay ninkii boqorka ahaa hor istaageen oo maarata isagu uu ku leeyahay maxaad asnaamtan caabudi jirna uga tegaysaan ood waa caabudi weyseen markaas waxay yidhahdeen rabbigeen rabbiga aan caabudaynaa waa midka samaawaadka iyo ardadaba abuuray mana caabudayno wax kale caabudi mayna yidhaahdeen haddii warkaa waxaan aan ku hadalnana qowl daalim ah oo xaqi ka fog baan ku hadalnay warabatnaa calaa quluubihim id qaamu wa qaaluu rabbunaa rabu samaawaati walardi lan nadcuwa min duunihi ilaaha laqad qulnaa idan shatata marka dadkaas caabudaaya alla waxaan ahayn inaanay xujo u haysan bay sheegeen marka aayadaha suurat lkaafi adigu noqon kartaa wiilashaas dhallinyarada ee iimaankooda uu sarreeyey ka hadlaaya wayaziidu allaahu aladiina ihtadow hudaa alla wuxuu u siyaadinayaa kuwii hanuunay hanuunba alla uu siyaadinayaa waladiina ihtadow zaadahum huda kuwii hanuunay alla wuxuu u siyaadiyey hanuun buu u siyaadiyey wayazaada aladiina aamanuu iimaana oo ay kororsadaan kuwa mu'miniinta ahi iimaan ay kororsadaan faama aladiina aamanuu kuwa mu'miniinta aha fasaadadhum waxay u ziyaadisaa macnaha ayadaa soo degay iimaan iimaanan bay u ziyaadiyaan fakhshawhum aayad kale lagu yidhi ka cabsada yaa lagu yidhi gaaladii ka cabsada fasaadahum iimaana arrinkii wuxuu u siyaadiyaba u kordhiyey iimaan buu u kordhiyey wamaa zaadahum ilaa iimaanan wa tasliima cabsiintii la cabsiinaayey waxaan iimaan iyo maaragtay hoggaansan khadihi alle loo hoggaansamo aan ahayn وما aanay ziyaadinin marka hanuunka waa tawfiiq baa laga wadaa iimaan iyo tasliim inuu ziyadasa marka tasliimtu waa qadaa alle oo loo oo loo maarata hoggaansamo iyo amarkii alloo loo hoggaansamo iyo wakayra dalik min alayaat kuwaas waxaan ahayn oo aayado kale ah wa qaala sal l slam rasulka all wuxuu yidhi low annakum takuunuuna fii kulli xaalatin ka xaalatikum cindii la saafacatkum almalaa'ika lafdiga xadiidku sida ninka muxaqiqa u sheegay oo muslimna ku jirta low tadumuuna calaa maa takuunuuna calayh haddii aad ku sugnaan lahaydeen sidaa aad maaragtay aad agteyda ku tihiin iyo dikriga aad ku sugnaan lahaydeen wafi dikri lasaafaxatkum almalaa'ika malaa'igtii baa maarata idin gacmo qaadi lahayd waydin salaami lahayd calaa furuushikum dermihiinna aad maaragtay ku seexanaysaan iyo wa fii turuuqikum jidadkiinna walaakin yaa xandala buu yidhi saacatan wa saaca saacad iyo saacad macnaha waxaa waye saacadna qofku maaragtay danihiisa ha qabsado iyo adduunyadiisi maaragtay xoogaha ha ku mashquulo saacadna rabbigiisa ha caabudo lakiin haddaad daa'imi lahayd marka aniga ila joogtaan aad daa'imtaan malaa'igtu waa idin salaami lahaydba marka lafdigaas kore xaqiiqu wuxuu leey tirmidi baa wariyey wuxuuna waa xadiisun xasanun gariib wabilahi towfiiq